bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo labaatanaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay bad ladaan adaankaynu maanta cibaadada salaada isugu yeedhayno iyo sida uu ku bilaabmay waay waa waxyaabihii qabsoomay sanadii koowaad bilaalka bilaal baa markaa mu-adinkii ahaa iyo cabdillaahi ibnu umi maktuum waxa uu soo xusoo kale labada adaan ee jumcada iyo halkay ka soo bilaabneen wuxuu ihi faculima bidaalik taa waxaa lagu ogaaday ana aladaana fi lmasjid adaanka masaajidka dhexdiisa laga adaamayo bayna yaday alkhaiib imaamka khudbadaynaya hortiisa weliba waa bidca shay cusub weey axdatahaa waxaa keenay hishaam ibnu cabdilmalik ninkaa reer bani umaya madaxdii ka mid ahaa ayaa keenay cabdilmalik ibnu marwaan ilankiisa mamlakadu dee halkaas may ka faracmayda sida uu uga hadlayaa waxa weeye dee markii hore cusmaan waxa uu jideeyey isagoo suuqa dhexdiisa halkaa masaajidka ka durugsan oo taawar dheer ama fooqii ugu dheeraa dushiisaa laga adaamayay xikmadda looga jeedayna waxay ahayd dadku ha maqle suuqa ku mashquulsani dadkan baac mushtariga ahee suuqa ku munhamiga ku ahee ku mashquulsan inay maqlaan ayay ujeeddadu ahayd ee masaajidka dhexdiisa labada aadaam may wada ahayn ee ka hore suuqu ahaa ninkanaa markaa gudaha soo geliyey labadii adaanba walaa macnaa lihaada aladaan adaankani dee macno yeelan maayo haddii gudaha masaajidka la keeno oo dabadii laga keeno liannahu isagu huwa nidaaun ila salaa salaadii baa loogu dhawaaqayaa dadka welibana adaanka labaad muddu ka horeynayay muddo labaatan daqiiqo musfa saaco ka hor rubuc ka hor u yaraan ayaa dadka looga sii adaamaya halkaa suuqa dhexdiisa kolkaasaa la garanaya la weysiisanaya oo dadku ilaa markan laajecladu waa khamri baa layii markaa dadku had iyo jeer marka ay ku hayaan tijaaradda iga maaragtay waxa ay ku jiraan aadbay u mashquulsan yihin marka dabeedna adaankaasi wuu kasoo fujinaya uu maydhanaya qofku weysiisanaya shaqadu soo xidhaya kadib buu jimcada la kulmaya adaankii labaad oo dhacaya haddaba waman huwa fi lmasjidi qofka masaajidka dhexdiisa ku sugan laa macnaa linidaahi dee macno samayn maysa in loo yeedha ila u dhex joogaade waman huwa khaarija almasjidi dadka masaajidka ka baxsanina laa yasmacu nidaaa adaanka maqli maayo idaa kaana anidaau fi lmasjid markuu adaanku masaajidka dhexdiisa yahay marka adaankiibuu ka dhigay ninkaa odaygii ee madaxda ahaa masaajidka dhexdiisa dakara dalik ashaykh muxamed ibn alxaaj fi lmadqan kitaabkiisaasu sidaa ku sheegay marka aad ka raajici karaysaa dabcadda iyo mujaladka koobaad macnaheedu waxa weeyaan xikmadii uu cusmaan ugu talagalo u kordhiyay aadaanka ah wuu ka kaxeeyay ninkaasi oo gudaha masaajidku soo geliyey sidaa darteed bay sunno tahay xikmadda adaanka loo jireeyeyna ay tahay dadku inay adaanka maqlaan mu-aadinba mu-adinka uu ka cod dheer yahay ayuu ka ajri badan yahay marka waa inu andarafaayarka iyo sameecadaha iyo wixii mukabiraat ee wax codka weyneynayo o dhan mu-adinku waa inuu hagaajisto ile waa kaynu soo marnay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xusay wax kasta oo maqlo adaankiisa dad iyo bahal iyo dhagax iyo wax qalalan iyo geed uu markhaati kacaya marka halka ugu fog ee uu gaadhsiin karo inuu gaadhsiiyo wey waaya sidaasay tahay qaala alxaafid fii fatxi ilbaari xaafid ibnu xajar weeyaan waxa uu sharxaa kitaabka bukhaari waxa uu ku sharxaa kitaab laydhaa fatxulbaari oo bukhaari inta shuraaxu leeyahay kitaabka ugu mudakarsan weye ilaa shan iyo toban mujalad ama shan iyo toban jis meelahaasuu noqdaa marka uu caadigayahy ean aada loo kordhin lana yaraynina bukhaariga dad badan baa sharxay laakiin ninka ugu cilmi badan ee ugu waafisane sharxay buu aha imaamu shawkaani markii la yidhi maad sharaxdidna bukhaariga maad dib u sharaxdid waxau hi laa hijrata bacda alfatxi intii maka la furtay dabadeed xujra ma jirto macnaha wuxuu ujeedaa intii ibnu xajar kitaabkaa sharxay kadib cidi taaban mayso isagoo markaa nusuustan sharxaya waxa uu yidhi wa amaa maa axdatha annaas dadku waxaanay soo cusboonaysiiyeen qabla aljumuca jumcada intaan la gaadhin oo ah min adducaa'i ilayha in la isugu yeedho jumcada maxaa la isugu yeedhaya bidikri dikri baa la akhriyaya wasalaati cala anabiy iyo nebigaa lagu salliyaya oo markaa iska daakiraada fa huwa kaasi fii bacdi albilaad wadamada qaarkood ayaa arrintaasi ka jirtaa duuna bacdin wadamada qaarkoodna kama jirto daakiraada jumcada ka horeysa lama sameeyo waitibaacu salafi saalix ummaddeennii horreysee wanaagsanayd oo la raaco ayaa awlaa habboon buuri sheekhu marka taasina selafku may samayn jirinoo daakiraadda jumcada ka horeysa innaga way jiri jirtaan filayaa muddo ka hor iminka ma jirtee muddo ka hor waa jiraysay tobannaan sano ka hor waktigaa koob iyo tobanka ilaa meelahaas in masaajidada laga daakiro sida subaxii loo daakiroo kale waxa uu kusii darayaa weliba daakiraadda subaxdiina iyaduna asal ma laha buu leeyahy inkastoo yidhaahdaan dadka ku yeedhiyaa dadkaanu salaada xusuusinaynaa waxa u fiican inay adaanka hore ku xusuusiyaan buu idhahdaa sheekh aada buu u radiyayaa markaa madhabta inaanay asal ku lahayn ayuu tilmaamaya cibaado kol hadday tahayna waxa ugu qurux iyo ajribo badan wixii nebi maxamed ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam arrimahan had iyo jeer iska soo yaro kordhaana wuxuunay u badan yihiin qof unbaa yaro jiboonayo hal mar samaynaya masalan nin sheekh oo kale mid saaxiibkii ah iyo dad la joogayna way ku dayanayaan wuxuuna iska noqonaysaa sunno la wada sameeyo uun saa darteed baa magaalo magaalo unay ka jirtaa daakiraaddaas sidan sheekhuba uu sheegay xataa waddankao dhan baanay ka wada jeedeen magaalooyinka qaarkood unbaa daakiraadani ay ka jiraysa waktigaa nabigana sida aada soo aragtay labadaa adaan ayuunbaa kala jiray ee markaa xoogaagu u dhaxaynayo midna lagu toosayo midna waktigu dilaacayo faculima min dalika kulih arintaa dhammaanteed waxa aynu ka faa'idaysanay buuri ana sunnata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sunnaha nebiga ee la xidhiidha fii adaani iljumuca jumcada adaankeeda la xidhiidha sunnaha nebiga ee la xidhiidha dhinaca adaanka annahu kaana wuxuu ahaa idaa jalasa cala almimbar markuu nebigu mimbarka fuulo adana muadinuhu muaadinkiisu wuxuu ka adaami jiray cala alminaar minaaradda halkaa ugu taagan meel taaganoo la fuuli jiray ayaa uu ka adaami jiray faida intahat ilkhudba kolka ay khudbaddu dhammaatana uqiimat isalaa salaadaa la aqiimi jiray wamaa cadaa daalika intaa wixii ka soo harhayna fa kulluhu ibtidaac wa arin cusubun oo markaa dee waktiga uu bilaabma aynu soo aragno marka ciddii adaankaasuun ku qaabsatay hal adaan iyo hal aqiimid balaayo may samayn oo nebigaa ku qaabsaday ciddii labada adaan la timaadaana asxaabta iyo cusmaan oo markaa tukinayey ayay ku dayatay oo inay sunno tahay soo aragna waaye ama aliqaama aqiimiddu wa hiya dacwatu lisalaati fi lmasjid waa yeedhmada loogu yeedhayo dadka salaada dhexdeeda masaajidka dadkan masaajidka ku jira ayay aqiimiddu u yeedhaysa faqad ikhtalafat ariwaayaat riwaayooyinku way kala duwan yihiin fii nasihaa naskeeda sheegaya habka loogu dhawaaqayo farawaahaa waxa uu u wariyuu sheegay aqiimidda markuu ka waramaya moxamed ibnu idriis ashaafici imaamkaa weyne shaafici loodhan jiray magaciisa moxamed ibnu idriise wuxuu sheegay mufrada iyadoo keri keri ah ayuu wariyey ilaa qad qaamat isalaa ereygaa qad qaamat isalaada mooyaane fa musanna isagu waa labalaba xadiidkaana bukhaari baa ku wariyey kitaabu aladaan macnaha wuxuu kuleeyahay leeyahay aqiimiddu waa wada keli keli ereygaa qad qaamat isalaadunbaa laba ah waa fahamtay allahu akbar allahu dee waxaana lagu daray allahu akbarta horena waa lagu daray allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah cala asalaa xaya cala alfalaah qad qaamat isalaatu qad qaamat isala laba jeer baa iyadana lagu caadaysa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah marka allahu akbarta hore iyo qad qaamat isala saa laba jeer lagu caadinaya waaya xadiidkaas waxa uu leeyahy anas baa warinaye umira bilaalu an yashfaca aladaan wayuutira aliqaama waxaa la faray bilaal inuu adaanka lamaane ka dhigo aqiimidana kelikeli ka dhigo nabigaa faray calayhi salaatu wasalaam marka sunno waa caynkaas sidaasaanu riwaayadana saanu shaafici warinaya warawaahaa maalik ibnu anas imaamka maalik ibnu anasna sanadkiisu isna ku wariyey waa saaxibu lmadhab madhabka maalikiyada imaamkii qoray wey mufradatan kulaha dhammaanteed iyadoo wada keli ah allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa qad qaamat isala iyana waa keli iyadoo wada keli ah ayuu wariyey warawaaha abu xaniifa annucmaan isaguna waxa uu wariyey musanaa kulaha dhammaanteed iyadoo wada lamaano ah oo allahu akbar laga soo bilaabo ilaa allahu akbar laa ilaaha illa allahu dal dambaysa wada labalaba ah sidaa darteed baad wadanada eshiya ee bari ee muslimiinta marka aada tagto aqiimidii oo wada laba abaad arkaysa wada lamaano ah marka riwaayooyinkaniba way soo arooreen si ay usii kala xoog badan yihiin boo dee kuwa saxiixeynka kusoo arooray ayaa sii xoog badan laakiin riwaayo kasta oo sugantay oo sanadkeedu saxiix yahay waa la qaadanaya adaanka aqiimidda ataxiyaadka ataxiyaadkuna dhowr siyood kusoo arooraya wuxuna muhiimahun inay riwaayadaasi saxiixtay sugantahay marka haddii dhowr siyood uu kaga soo arooro qowlkaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay tilmaamaysaa taas inta siyoodba in la qaadan karo inta siyoodba ila way ansaxday inta siyoodba inuu nebigu yidhi oo kana la odhan karo kana la odhan karo sida qur-aanka kariimka ada uu u leeyahay habab loo akhriyo oo ilaa toban weji baa loo akhriya qur-aanka oo culimada akhriyeysa inta badanna ay ka midhaysantay meelo aan badnayna ay ku kala duwan yihiin waa kii cumar bnu maqlay nin qur-aanka akhriyaya oo sidii uu nebigu ugu akhriyey si aan ahayn u akhriyaya dhab buu siiyo uu ku soo dhegay dabeedna nebigu hor keenay calayhi salaatu wasalaam kiradii aad ii akhriday mid aan ahayn buu kani akhriyey buu cumarna nin yar adag buu ahaa kolkaasuu nebigu i badabta sii daa adigana waad ku duglayse balota u nafisi buui digtoonidaa ka baxee kadib buui bal adigu akhri cumarow wuu akhriyey markaasuu i saasaa lagu soo dejiyey war ninka la haystaha ahow bal adiguna akhri buui isna wuu akhriyey markaasuu i sidanna waa lagu soo dejiyey ina haada alqur'aan unzila calaa sabcati axruf qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey toddoba siyood sida idiin sahlaanaata un akhriya buu nebigu hi calayhi salaatu wasalaam marka arrintu wuxuna u baahan tahay shaygani ma jira ha odhanin laakiin waxa aad tidhaahdaa ma jiraayo ma sugan yahay intaasunbaa muhiima ma jiraa oo ma sugan yahay marka saddexdaa madhab buu kuu kala sheegay inuu madhabo gaar yahay yahuud lmadiina inta badanna axmed ibnu xambal oo saddex afartii madhab halkan ka maqan waxay iska agdhow yihiin imaamu shaafici oo sheekh ahaa ayay iska agdhow yihiin markaas sanadkaa waxa qabsoomay labada arimoodee muhiimka ah masjidkii oo la dhisay xaruntii ummadda islaamka oo ilaa yowmina haada dee xarun u ahoo ay marka ay soo cibaadaystaanba soo booqdaan masjidka ah iyo adaanki ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha inta qof muslimi dhulka guudkiisa uu ku nool yahayna uu adaamayo waay arinka labaade qabsoomay waxa uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siyaasadii uu kula socon lahaa ummaddii madiine ku noolaa ku noolay gaaladooda iyo islaamkooda istaraatiijiyadii uu kula socon lahaa dadka gaalada halkaa ku noolna uu dejiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo yuhuuddii iyo kiristankii halkaa ku noolaaba wuxuu la sameeyey musaalaxa iyo heshiis isagoo uga jeeday had iyo jeer kufaarta kuwooda dhow ee si dhib yar aan wakhtigan hore looga gudbi karayn inuu sharkooda busteeyo bal si ay u kala hadhaan oo qeyb ka mid ahi ay usoo islaamaanna wakhti uu siiyo marka heshiis buu nabigu la galay calayhi salaatu wasalaam mucaahado iyo distoor qodobaysan oo lagu soconayo oo cidda metel khalad samaysa yuhuuddu cidday ku khaldamaan iyaga cidda ku khaldanta waxaa laga yeelaya dadka debadda ah ee ka baxsan reer madiina iyo yuhuuddu hadday xidhiidh lasoo samaystaan mushrikiinta carbeed iyo waxaa la iska kaashanayo ilaa magtaa la wada bixinayay qoonta ilaa wixii dhimasho yimaada ayaa lagu heshiiyey in la wada bixiyo nebiguu la bixiyo iyaguna ay la bixiyaan waayo tacaawunkaasuu nebigu qortay calayhi salaatu wasalaam isaga oo eegaya arrimuhu sidee kolba maxaa masla ila siyaasadda shareecadda waxa u asala baa la idhaahdaa ricaayatu e, muraacaatu lmasaalixi waalmafaasi in la eego maxaa dhibaato ku jirta maxaase danahe dadka muslimiinta ugu jirta taasoo ehelkeedu ay miisaamayaan cid waliba minsaami maysa mafaasida iyo masaalixde eh. cidda aqoon iyo waayo aragnimo leh ayaa miisaamaysa ila haddii dadka la idhaahdo dhammaantiin waxaa wada noqotaan kuwii wax qiyaasi lahaa mid waliba shaandho gaara buu qaadanayaa midna wuxuu qaadanayaa shaando indha waaweyn midna tuyinda yaryar buu qaadanaya dabeedna midna wax walba wuu joojinaya midna wax walba wuu soo daynaya marka ehelkeeda ayaa loo daynaya mafaasidda iyo masaalixda miisaankooda marka nimankii yuhuuddahaa sidaasuu sharkooda u busteeyey heshiiskaasuu la galay ansaartii madiine iyo iyaga oo qaarkood taxaaluf lahaayeen markiiu nabigu meesha tegey gaashaanbuuraa jiray kala duduwanoo reer madiina qaybina yuhuuddan ayla heshiista qaybina yuhuudda kale ayla heshiista marka dantii muslimiintu buu ka raacay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo runtii ficlan kuwaa kale dantooduna ay soo hoosgalaysa waxa markaas sheekhu siduu kaaga hadli doono iyaguna meeshii ka dilaacay cayayaan kale iyo abeesooyin kaleo sun badanoo munaafiqiin la ydhaah dulinkaasina wuu dilaacay markii xaq uu soo baxay oo dabeetana dhex midhiiqinaya muslimiinta iyo gaalada dhexdooda ayay saa u midhiiqinayaan iyaguna marka bal tilmaan yar oo ku saabsan yuhuudi sidii eh, loogu lisay inaanay ugu hambaynin nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabta buu halkan ku sheegaya munaafiquna godabaan laga gelin buu galay gacan wanaagsan baa loo fidiyey masuu garan masuu garan eh, wuxuu soo kaaliyey yuhuuddina mushrikiintiibay garabka soo qabsadeen munaafiqiintuna garabka yuhuuddii qabsadeen wixii oo dhan eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo libaaxyadii ilaahay la safnaa ayaa buufiyo raabsado ka argo akhiiran ilaa wadada lagu ridayay taasuu xoogaa ka tilmaamaya iyo inaanay gar kulahayn nimanka yuhuuddu nebiga calayhi salaatu wasalaam ballamaha ay kaga baxayeen ee waxaanay sameynayeen iyo waxaanay la kulmeen ay nebiga kala kulmeen towraad ayaaba sii sheegtay haadaa buui ifham haada faslu khitaab baa laydhaha ismu ishaaraha mar haddii wowgu ka dambeeyo haada wey waina libaaqiina oo kale haada ifham haada intaa haddii aynu isla garanay waa yahuud lmadiina baa laga warbixinayaa wa kamaa ibtala allahu lmuslimiina fii maka siduu ilaahay muslimiinta ugu imtixaanay maka bimushrikii quraysh quraysh gaaladii mushrikiinta mushrikiintaha quraysh siduu ilaahay ugu jiraray ee loogu imtixaanay ila imtixaan bay badeen muslimiintii maka joogeen ibtalaahum fi lmadiina ilaahay muslimiintii madiine dhexdeedana wuxuu ku jirrabay oo lagu baleeyey biyahuudiha kuwii yahuudda ahaa ee halkaa joogay muslimku haddii ay la kadeednaayeen maka gaaladii joogtay mushrikiinta ahaa oo dhibi soo kala maro looga soo qaxay halkanna waxaa loogu yimi dar sunaysan oo naxli jiifo oo yahuud laydhaa qabaa'ilkanaa la kala odhan jiray wahum banuu qaynuqaac wa qurayda wa banu nadiir magacyaashaasay lahayn banu qaynuqaac banu nadiir banu qurayda marka waxaad ka akhriyi karaysaa nimanka iyo wacdaraha ee soo kala maray islaamka iyo sida loo galay suurat alaxzaab iyo suurat alxashr ah, suuradahaasad ka akhri karaysa taariikhdooda markii dagaaladii lagu qaaday iyo halkii laga tuuray fainahum nimanka yuhuuddii adharu lcadaawata waalbaqdaa colaad iyo nacaybsiyey nebi maxamed u muujisteen oo ay kala hor yimaadeen xasadan min cindi anfusihim waa xaasidnimo iyaga ka timi goormay xaasidayaa nebiga min bacdi maa tabayana lahum intuu u cadaaday annahu lxaq inuu nebigu xaq yahay waa sida ayadduba sheegayse iyagoo si fiican u gartay inuu nebigii ay sugayeen xaqa ahaa yahay ayay xasad cadaawad nacaybshiiyo ayay bilaabeen min bacdi maa tabayana lahum intii ay u cadaatay kadib maxaa u cadaaday annahu alxaq inuu nebigu xaq yahay amaaradihii sibay arkeen maqaaladii sibay arkeen markhaatibaa laga sugayey dabeetana waa kuwa ah wa kaanuu weliba waxay ahaayeen qabla majii'i rasuuli sala allahu calayhi wasalam intaanu nebigu madiino imanin ama aanu soo bixinba yastaftixuuna cala almushrikiin mushrikiinta ayay ilaahay kaga gargaar weydiisan jireen mushrikiintaasoo min alcarabi ka mid a ah. istiftaaxu waxa weeye iyadoo ay odhan jireen ilaahayow noogu heeli nebiga cusub ee soo bixi doona ilaahayow aanu annaga iyo isagu intoonu iskaashaanbuuraysanno mushrikiintaasaanu ka adkaan mooda ile ista kitaab buu leeyahy annana kitaab baanu leenahy waanu rumay saas ohan jire istiftaaxu waka fatxi iyo kala xukun bay dooni jireen idaa shabat ilxarbu marka uu dagaalku ka dilaaco bayna alfariiqayni labada qolood iyo yuhuuddu hadday dagaalamaan ama carabi iyo yahuudi waxay odhan jireen ilaaha u dhaqso noogu soo saar nebigaanu sugayn istiftaax yastaftixuuna waxa ay ilaahay gargaar ku weydiisan jireen maxay binabiyin yubcad nebi la soo saari doono oo qad qaruba zanaanu waqtigiisiina dhow yahay nebi cusub oo waktigiisii dhowaaday oo lasoo saari doono ayay istiftaax ilaahay fatxi ku weydiisan jireen falamaa jaahum markii u yimi maa carafuu nebigay garanayeen istacdama ru'asaa'uhum madaxyaweyntoodii waxa la weynaatay oo ay karaahiyeysteenoo wax culus ku noqotay maxay an takuuna nubuwa nebinimadii inay u guurto fii waladi ismaaciil nabi ismaaciil duriyadiisa oo caraba markii hore nebinimadu halkay ahayd fii duriyati man fii duriyati isxaaq isxaaq iyo ismaaciilna waa laba nebi oo walaalaaho ilmo nebi ibraahima ah. yacquub iyo isxaaq ayay markii hore nebinimadu ahay oo dee ambiyada intooda faraha badaniba reer banu israa'iil ba xataa nebi ciisena ku dar calayhi salaam aabbo ma lahaynoo oo dee ilaahay baa u hibeeye maryam laakiin maryam yay ahayd dee maryamna reer banu israaiilunba nabiguna waxau ihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuu yidhi ibnu ukhti lqowmi minhum inanka loo abtiga yahay reerkunbuu ka mid yahay maruu ihi war inala joogo markaasaa la inan aynu abti u nahay markaasuu ihi ibnu ukhti lqowmi minhum soomaalidu taa ma aaminsane anaga saaraba ninka reer maxaana dhexdhiga <laughs> Ah. waa inanka loo agti yahay qoladaasunbuu ka mid yahay <coughs> markaa maryana wuxunay hayduun reer banu israiil in koobanoo ilaa lix nebi meelahaas baa culamaadulcaqiida ay tilmaamaan inaanay reer banu israiil ahayn uu ka kamid ahaa markaas shiif iyo aadam iyo nuux iyo ah, nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka waxay colaadu ka jaan qaaday waar nebinimada inagaa asal u lahayn xaggey ugu guuraysaa reer bani ismaaciil reer ismaaciil xaggey u guuraysa oo reer bani yacquub ay uga guuraysa fakafaruu yuhuudi way ka gaaloobeen bimaa anzala allahu ilaahay waxyigu soo dejiyey bakyan gardaro daraaddeed maca annahum yarawna iyagoo arkaya ana rasuula allaahi muxammadan rasuulkii ilaahay muxamed ahaa lam yaati inaanu imanin ilaa musadiqan isaga oo rumaynayo waafaqsan unbuu yimid maxay limaa bayna yadayhi wixii ka horeeyeyoo min kutubillaah kutubtii ilaahay ee ka horeysay nebigu wuu rumaynayay alatii anzalaha ilaahay uu ku soo dejiye calaa man sabaqahu ciddii nebiga ka horeysay ee min almursaliina mursaliintii ka horeeyey kutubtii lagu soo dejiyey wuu rumeeyey nebigu shardigaasina waxaa sii tilmaamay maxay nebi muuse iyo nebi ciiseba way sii tilmaameen waid qaala ciise bnu maryam ya bani israa'iil inii rasuulu اllahi ilaykum musadiqa lima bayna yadaya min atawraa wamubashira birasuuli yaأtii min bacdi ismuhu axmed falama jaaahum bilbayinaati qaaluu hada sixru mubiin adiguna waan rumaynayaa uri kutubtii iga horreysay hadaa nebi ciise ahay walaalkay muuse iyo haaruun kutubtii lagu soo dejiye waa rumaysta nebiga iga dambeeyeen ku bushaaraynayaana waa axmedo isaguna waa ay waafaqsan yahay muusena uu waafaqsan yahay saasay silsiladaa isku xidhan lahay marka nebigu maxamed calayhi salaatu wasalaam oo yuhuuddu ay madiine ku diideen sababtu may ahayn kutubta haysteen inuu diiday ee waabu waafaqsanaaba mubayina nebigu wuxuunu cadaynaya maa afsadahu tawiil tawiilku waxa uu kharibay minhaa kutubtaa wuxuu ka kharibay rasuulku wuxuu bayaaminaya had walba sawraad uu rumaystaa oo maalin maalmaha ka mid ah ayaa dee nimankii yuhuudda ahaa ay u yimaadeen culimadooda duurka waaweynaa markaasaa waxa uhi bal towraad la kaalaya siduu ilaahayba faray inay soo qaateen towraad haddii ay soo qaadeen oo ay u keeneen rasuulka sala allahu calayhi wasalam siduu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah ee abu daawuud qaybaha dambe ku sugan kolkii ay u keeneen waa loo dhiibay nebiga iyadoo kitaab qorana buu saa uga qaaday markaasuu barkimo uu ku fadhiyay buu ka kacay barkimaduibuu u dhigay kolkaasuu dusha ka saaray dabeedna wuxuu hi adigana waan ku rumays ilaahay kusoo soo dejiyena waa rumays iyo adigaba waa rumays saas uu ixtiraamay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin maxaa uu helinayey mubayinan maa afsadahu taawiilu minha wuxuu mar walba cadaynayay waxay kharibeen wixii saxana wuu sugayey akhriya buuri bal markii ay silada ka been sheegeen xeer ciqaabeedkeeda haddii la akhriyeyna wuu joojiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaasi saar maaha buuri cabdilaahi bnu salaam buu weydiiyo ka markhaati furay inay bedeleen walaakinahum nimanka yuhuuddii nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkooday ka tuureen kaanahum laa yaclamuuna inaanay garanayn baa la moodayay kitaabkii towraat mathalu aladiina xamiluu towraata uma lam yaxmiluuha kamahali alximaari yaxmilu asfaara bisa matalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah marka dhabarkay ka tuureen waxaana la moodaya inaanay garanayn dhabarka ayay ka tuureen ba saasa ilaahay uu dhigay marka taariikhda la diraaseeyo waaqicoodiina loo nodo kitaabadii towraade ay ku qornayd intay qaadqaateen inay xaggaa dambe ka tuurtuureen may soo aroorin laakiin way xardheen dahab bay ku xardheen xariirna way ku xardheenoo galkeeda ay ka dhigeen rixliga iyo kabalada ay towraadi ku jirtana aada bay u qurxiyeen aada bay u ilaalin jireen waxay ahayd mid wal mar had walba meel ay ixtiraamayaan ay dhigi jireen haddana qur-aanku waxa uu leeyahy nabaduhu waraa duhuurin dhabarkay ka tuureen macnaha inay ku camal falaan iyo inuu kitaabkaasi joojiyey nidaam ay raacaan ka dhigtaan taasay ka tegeen weligoodba ha dhunkadeenoo laafta ha ku siteene oo ha qurxiyeene waxa ay ka tegeen ku camalfalkii nuxurka u weyne kitaabkan loo soo dejiyena laba arimood bu in la rumeeyo dhaqanna uu noqdo dhaqanba mabay ka dhiganba ah. kaanahum laa yaclamuuna baa fasiraysa macnaha aynu sheegnay kaanahum laa yaclamuuna inaanay garanayn baa la moodaya kitaabkiina halkan uu yaallaa beliya baas kalena way daldalayaa marka haddii dadka muslimiinta kitaabkoodii qur-aanka ah ay ixtiraamayaan ay jecel yihiin ay madbacadda u fiican ku daabaceen meesha u wanaagsanna uu yaallo laakiin dhaqankii aanu agtooda oolin kama fursanayso taa anabaduuhu waraa duhuurihim waa in dhabarka laga tuuray taariikhda ay aayaddu sheegaysa iyo sirta iyo latiifada lagala baxaya taas wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura nebi maxamed baa ummadda ka cawday oo yihi ilaahay kitaabkii aad igu soo dejisa waxa ay dadku ka dhigteen mid laga qaxay qaxoontiga kow waxa ka ah marka lagu camalfali kari waayo ee dowladdii aanay ku camalfalayn ee qabiiladii aanay ku camalfalayn ee sharkadii aanay ku camalfalayn ee shakhsiyaadkii iyo qoyskii aanu ku camalfalayn markaa waa nabaduuhu waraaa duhuurihim kaannahum laa yaclamuun sidaa inaad u fahamtan weye Ehm, midda kale ka tegiddu may ahayn intoo jiil ama qarni uu ka tago qarni kale tajdiid kumuu samaynayno umuu noqonayn kitaabkii iyo sidii saxda ahayd laakiin kuwii hore siday uga tegeen ayay kuwii dambe uga tegeen oo kuwii kale ay ku raaceen oo kuwii kale ay ku raaceen saasay isu daba socdeen macnaha waxa faa'iideynaya dhabarka haddii shayga xagga hore aada usii tuurto waxaa rajo laga qabaa inaad usii maskaxdu halka ay u fikirtaa u badan yihin ilbiriqsiyo ku shaqeeya waxaa laga yaabaa intaan laba tallaabo qaada inaad usii fikirto tidaaba iska sii qaadahaat ku laba kacleeyo qolkii hore tuurtay iska sii laakiin mar haddaad xagga dambe ka tuurto rajo lagama qabo inaad reefas u qaadato oo aad dib ugu dururto macnaheeda waxa weeyaan dadka muslimiinta ah tajdiid wuu yimaadaa oo mar diintooda inta ay camalkeedu daciifaabaa dad kale ilaahay u soo saara markay muddo joogaanba iyagu taasay kaga waa noocii caqligaabka ducafadii waa yuhuudda maxaa ka jeediyey waa kuwii qudus u tukanaye sababkaa qabiiladoodii u leexday bay idhaahdeen markii la war waa xukum la nasakhayna xukum la nasakhay ma jira bayda lidaalik baa naskhiga shareecadeenna dhexdhaca ah. cidda kowka ahee diiday yuhuudda ka mid a ah. malaa muslimiinta abumuslim alasfahaani mufasiriinta ka midabaa ah kasoo horjeestay laakiin muctasilada ka mida laakiin naskiga naskigan dhexdhacaya shareecadda dhexdeedana way diideen oo wax naski la idhaa ma jira bay hadda iyada oo kutubtooduba naski ay lahayd marka la diraarteeyo wamaa darow haddaba may garanin nimankaas ana alqaadir alcaliim ilaaha wax walba karee wax walba ogsooni yaclamu maa yaxtaaju ilayhi linsaan inuu og yahay waxa qofka bani aadamkii uu baahan yahay nacasyaasha xumi waxaanay garanin ilaaha awoodda badan ee ogaanshaha badan insaanku wuxuu u baahan yahay isagunba ogi badan akara minhum iyaga inka badan inta iyagu og yihiin danta insaanka inka badan buu ilaahay ogi aarun alla waxau yihi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir waa ilaaha xogagaala ah ee miyaanu ogsoonayn ka uu abuuray uba abuurayde shaygaad gacantaada ku samaysay markeed farsamaysay alaaba hadduu mid kale yimaado idhaahdo anaa kaaga xogagaalsan maya kambanigu wuxuu leeya maya walilaahi almasalu lacla ilaahay isagaa insaankan abuuray oo sameeyey cidina ugama xogaalsano sharciga uu u dejinayo alaa lahu alkhalqu waalamr fainahu qofka bani aadamkaahi waxaan u garan karaynin maslaxadda insaanka waxaan u garan karayn mayaalun biabci dabeecadiisu way la leexanaysaa qofka waxay u leexanaysaa litaraqi inuu isa saraysiiyo haddii iminka la idhaahdo halkan kule fainahu qofkii bani aadamkaabu damiirkuu noqonaya mayaalun biabcihi litaraqi dabeecad ahaantiisa wuxuu la leexleexanayaa siduu wax u kororsan lahaa taraqigu waa wax kororsi ka taliya haddii la idhaahdo iminka mid inaga kamida baa laydi ka taliya ama koox baa laytaliya ama dowlad baa laytaliya waxay ka bilaabmayaan taraqigaa uu kuu sheegay horta ka bilaabmaya taraqigaa ah, waxay odhanta keenna aan buuxsano danteenu horta maxay ku jirtaa bay ka bilaabaya waxay ku bilaabmaya horta inagu aan ka fuur yeelno dabeetana dadka kale u hambayno halkaasa laga bilaabay insaanka waxa iskaga abuuran xubu riaasa waxa iskaga abuuran inuu badsado marka haddii laydhaha sharci deji qofka isagaa shaar talanaya wاrasuulu calayhi salaam nebi maxamed wujida waa la helay baadia badin markii ugu horreysay uu soo bilaabay diintada bayna jamaacatin min alcarab waxa uu ku dhex jiray jamaaco caraba niman carbeed baa ilaahay kasoo dhex saaray nebiga umiyiina oo aan waxna qorin waxna akhriyin baahi u qaba diin weeyi laysuu calaa shayin waxba may haysanin min alictiqaadaat alilaahiya ictiqaadka alla la aamino iyo alla sidii loo rumayn lahaa waxba carabi kamay hayn iyagu weligood ba ha sheegteen diintii nebi ibraahim inay wadaan kacbaduu dhisayna xokayn ka yihiin dadkana hormuud ugu yihiin laakiin dee ilaahay baa i wamaa kaanat salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaaan wa tasdiya salaaday kacbada agteeda ku tukanayaan buu qur-aanku yidhi waa foori iyo sacabagaraac roori iyo sacabagaracna waxaa sameeya nin ilaa qujeedahoo tumanaya salaadoodii saasuu ilaahay ku sheegay marka ictiqaaday hayeen carabi may jirin laysuu calaa shayin diinna may haytin fa kaanat alxikmatu daaciya xikmadda ilaahay waxa ay keentay ehm, lian yakuuna tashriicu lahum sharci dejinta carab loo dejinayaa inay noqoto cala tadriij si yaryar si yaryar iyaga waxaa looga sii bilaabay baahida ay baynu qabaan daraaddeed waxaa looga sii bilaabay rasuulkii oo kasoo baxay sala allahu calayhi wasalam waxaa looga sii bilaabay umma alqura oo ay joogeen sharcigii lagu soo dejiyeyna muu noqonin mid mar qura lasoo dejiyey sidii kutubtii hore tadaruj iyo tashriic macnaha kaana tashriicu tadriijiyan wa mutadarijan si yar yar ayaa loo daweynayay xanuun aada u weyn markuu qofka hayo mar qura dee dawada laguma wada shubee alcaafiyatu tajiu qaliila qaliila dawada si yaryar baa loo siiya tiibuu sababeeyo wuxuu ihi liannahu low xarama allaahu calayhim tusaale weeye hadduu ilaahay ka xaaraantinimeeyo carabta shurba alkhamr khamriga cabidiisa wa akla riba iyo ribada hafideeda ay budlinayaan wa amarahum bisalaati waazakaat salaada iyo sakadana mar qura u amro wahaakadaa sidaasuuna u wada idhahay ilaa aakhiri alawaamir wixii la farayay iyo wanawaahi wixii loo diirayay allatii jaaa biha sharcu lislaami ee sharciga islaamka uu la yimi sharciga islaamku wixii uu faray iyo wixii uu diidayba mar qura haddii lagu wada shubi lahaa lamaa ajaabahu axadun cidna may aqbasheen sharciga min haaulaai kuwa xaggooda annaafirati quluubuhum ee qalbigoodu cararay almukhtalifati ahwaauhum ee hawadoodiiyo rabitaankoodu diinta khilaafsan yihi annaafirati qulub qalbigoodii baa diiday ilahay baa wuxu uhi kaanahum xumurun mustanfira farat min qaswara bal yuriidu kulu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara mid waliba wuxuu leeya an qancee kitaab buran laga dhibo keligay ilaahay fariin aniga haisoo dirayo warca ayuu leeya mid waliba waxaa la moodaa didmada markay aayadi soo degtaba ay didayaan dabeer dibadeed arkay ugaarsade ama arkay libaaxii cunayay marka almuhim xikmadda ilaahay baa waxay keentay inuu kitaabkan ilaahay u soo dejiyo siyaryar macnaha xikmadaha sharcigeenu waxa tadaruj fi tashriic marxaladuu maray marka khamriga iyo ribada saasay maaragtay u soconaysa salaadoo kale iyo sekada markii hore dee salaadu laba ragcadood bahay sekada qudhigeeda asalkeedunbaa waajib ahaa berigii maka allah wuxuuhi waaatu aayadii ku jirtay suurat alancaam waaatuu xaqahu yowma xasaadi waa asalkii sekada sheegaysa waxa aad goosateen xaqiisa bixiya maalinkaa goosateen marka cumuuman sidaasaa dabeedna loo korinayo khamrigoo kale dee afar marxaladood buu maray afar marxaladood ribadoo kalena saas eeda markii hore waxa le walaa taakulu ribaa adcaafan mudaacafa ribadan ha cunina iyadoo laaban oo haddana sii laaban oo sii burburan oo sii badan ataqdi am bay la odhan jireen miyaad kordhinayso waad masiin doontaa daynti mise ribo kalaad kusii dari ribo kalaad kusii dari markii dambena haddana waxa le wadaruu maa baqiya min arriba ribada inteeda u yarna ka hadha baa markii dambena cumuuman sheekhu wuxuu sabaynayaa doodii eh, inaanay gar ahayn yahuudda ay odhanaysay sidii kitaabka iyaga mar loo keenay ma marqula loo soo dejiyo ah, ama waxay u laqiimeen fariintaana mushrikiintii carbeed oo yihi kitaabkani uu sheegayaa waa maxay uu isdabahayaa oo marba in yarbaa imanaysa ma sidii nabi muuse iyo marqula qura loo dhiibo loo soo xambaariyo waayo sidaa daraaddeed baa wuxuu haddii markuwa loo soo dejin lahaa wixii amara iyo waxii nahyahaa lama ajaabahu axadun min haaulaai annaafirati quluubuhum almukhtalifati ahwaauhum hawadooda iyo rabitaankooda iskhilaafsan qalbigooda waa naafir naafirada waa mid bidaysa wey kaanuu aladiina kaanuu nimankan carbeed waxay ahaan munkamisiin iyo bartanka ugu jira fii kaiirin min aadaaliil baadi kala noocnoocay bartanka ugu jireen waa dulumaatun bacduhaa fawqa bacd gudcur kala duduwan ayay bartanka ugu jireen xagga nolosha marka loo kaco siyaasadda nolosha marka loo kaco qoyska nolosha bulshada nolosha dhaqaalaha mid walba waxay kaga jireen fii dalaal fajaahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu yimi bilamri isagoo islaamka faraya shay-an fa shay-an si yaryar xataa rawadat quluubuhum ilaa qalbigoodii uu laylyamay wahudibat nufuusuhum naftoodiina la hufay oo beliya baaskii laga rifay wa kaanat ilaxkaam axkaamtuna waxay ahayd waa sharcigan ilaahay uu noo dejinaye sida isdaba socota usoo degayay laa yunziluha allahu calayh ilaahay kuma soo dejinaynin nebiga ilaa caqiba alxawaadis dhacdooyinka kadib buu soo dejinaya axkaamta iyo aayaadka allatii dhacdooyinkaasoo taqtadiihaa keenaysa in laga jawaabo suurat lbaqara waxaad ku arkaysaa yasaluna yasalunaka can ilahil yasaluunaka can ilmaxiid yasaluunak yasalunak waxay ku weydiinaya waxay ku weydiinaya waliba marka su-aashaasi laleeya yasaluunak waxay u badan tahay asxaabta aqoon-yahankii nebiga ka ag dhowaa su-aalahay maarayn waayeen dhexdooda ay nebiga usoo soo gudbinayeen bay jawaabtoodu yasaluunaka noqonays reer miyiguna dee iyaguna way daldalayeenoo iyaga mabaa maaragtay uu badnaabaa arrinkooda kolka wax yilaadaan ee la isweydiiyo ama nebiguba uu ka aamusa calayhi salaatu wasalaam ulaa bal igu soo noqda insha allahu waan idinka jawaabaya ayaa dabeetana loo dhiibaya ysalunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid markaas tanuu ku leeyahay yunzilha allahu calayhi ilaa caqiba alxawaadis alatii taqtadiiha xaadisadu waa dhacdada markay dhacda timaado arin uu soo yimaado ee loo baahda jawaab ee rasuulka marti looga noqdo sala allahu calayhi wasalam ayaa dabeedna ilaahay uu soo dejinaya aayaad uu ka xilqaadayo nabiga jawaabta jawaabtiibuu dhiibaya hadduu dhiibi kari waayo jiq bay arinta ku tahay kuwii kale munaafiqiintiiba ag fadhiyo odhanaya waa kaa garan waayo aataa isku dabarartay ba odhanaya waanay ku adkaatay mar nebiga calayhi salaatu wasalaam sindaraxa yari ay ka timid oo su-aashii jawaab uu waayey ilaahayna kala raagay jawaabta walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika gadan ila an yashaaa allah wadkur rabbaka idaa nasiit waan idiin jawaabin buu hi maray su-aal weydiiyeenoo insha allahu idin ilaawayo afartan habeen baa loo soo jawaabinba markaasay dhahan waa isku baabtay kolkii dambea ilahay canaanta waxaa layidhi marka aad mustaqbalka ka waramayso insha allahuda ha ka tegin wadkur rabbaka ilaa nasiib muddo kadib haddaad xusuusata insha allahdii ku celi insha allah insha allah arrinka ilahay u dhigi waaya marka had jeerna sharci loogu baahan yahay dadku laabta gashanayaanay guddoomanayaanay si fiican u fahmayaan waa marka baahi loo qabo ee jawaabtiisa loo baahanya liyakuuna si u noqdo ihi atafiiru fi nufuus saamaynta sharcigani nafta ku yeelanaya ashadda mid sii adag si uu noqdo iminka haddii kitaabkan aynu akhriyayno ehm, halkaa su-aashaa jawaabteeda iyadoo lagu su-aalay haddii imika laguu sheego iyo isku dhadhan kuu samayn mayso adigoon cidiba ku su-aalin oon xaaladuna kugu adkayn hadaad sidan isaga akhrisanayso haddaad sidan isaga akhrisanayso ila waxaynu akhrisanaynaa waktigay masaladani kula soo gudbalaata aada xalkeeda waafaqdo marka laakiin lagu su-aalo baahi badan aada u qabto ee laguu sheego halkeeday dhacaysa taiir fi nufuusi ashaddu saamayntay nafta ku yeelanaysa ee axkaamta shareecaddu kolka iyadoo loo baahan yahay oo dhacda timid laga jawaabay aayaadku ay soo degaan waa la qaybayaaba dushaa laga qabanaya halkaasa lagu liqaya haddaba duritaanka arintaa ay maaragtay dureen garumay lahayn yahuudi walaakina alyahuud nimankaa yahuudda ahy araaduu waxa ay dooneen ay jeclaysteen halla yadi lqudra ilaahay awooddiisu inay xidhanto calaa an laa tafcala inaanay samaynin ilaa maa yashtahuuna waxay doonayaan mooyaane awoodda gacanta alle wax walba karaysa inay iska xidhnaato oo waxa markaa loo baahi qabo aanay ka jawaabin ayay doonayeen de waa kuwii yadullaahi maqluula ay yadullaahi maqluula ullat aydiihim walucinuu bimaa qaaluu araaduu alla yadi lqudrati calaa allah tafcal ilaa maa yashtahu waxay doonayeen ilaahay gacantiisa awooda badan inay xidhnaato oo wixii ay doonaan mooye wax kalena aan la samayn waqad xajahum alqur'aanu shariif qur-aankeenna aada u wanaagsani waxa uu nimankaa ku xujeeyuu kaga garnaqsaday bimaa yadulu wax tusinaya calaa annahum yaclamuuna inay garanayaan min nufuusihim naftooda albucda can ilxaq inay xaqa un ka dhulkayaan faqaala fii suurati albaqara ilaahay waxa uu ku yidhi isagoo sir fashiliyey qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in kaanat lakum daaru alaakhira haddii daarta aakhiro oo jannada ahi cinda allaahi alle agtiisa ahaat khaalisatan hadday idin gooni tahay waxaad ku tidhaahdaa wa min duuni naas dadka kale a idinka gooni tahay oo jannada idinku gaar tahay hadday taasi jirto waa sidaa sheegteene fatamanaw lmowt geerida u yeedha oo ilaahay barya in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan addaaru laakhira daarta dambe oo jannadaahi yuhuuday hadday idinku gooni tahay oo dadka kale aanu ku salaaxayn oo aanu janno gelaynin iilahawkow naga sii dhah horay tagaga shee jannadee eh. goormay yidhaahdeen taa qur-aankaa ka warramay inay yidhaahdeen jannada geli maayo cid yuhuuda mooyaane وqاaلت اليahوud لن ydkل الجنة إلا maن kاna hوda أو نsاarا tilka annaariyo waa camal lahayn yahuuddii waxay idhaahdeen geli maayo yahuudiya nasaaradii waqaalat ilyahuudu wanasaara yahuudiya nasaaradii jannada wuxuuna gelaya un yahuud mooye cid kale ma gelayso hadda wada jiru may odhana yahuudduna gaar bay u idhaahdeen yahuudun baa gelaysa nasaaraduna waxay gaar u idhaahdeen nasaarunbaa gelaysa wax midaysan maha laftooda dee nin layidhi halkii aad ku raaxaysanaysaa kaa horeysa ilaa hore i caqligu keenaya dabeetana ilaahay dhaabadaasuu dhigay uma xatama jalla dikru alla wuxuu go-aamiyey xatama xatmi waa go-aamine cadama ijaabatihim inaanay codsiga aqbalayn biqowlihi buu ku sheegay alla wuxuu ihi walan yatamanawhu abadan weligoodba jeclaysan maayaan geeri jeclaysan maayaan bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay horumarsadeen daraadii wallaahu calayhim biaalimiin dulmi falayaasha ilaahay isagaa ogsoon waxaa suuratlmaayida aad ka akhrii karaysaa inuu ilaahay ku tilmaamay axras annaasi calaa xayaa nimanka ugu jecel nolol haddii maanta warshadahoodu ay soo saari karayaan kiniin lagu noolaado waxa ay xoolo haystaanoo dhan way ku shubi lahayn gaalada mid shan sano lagu sii noolaanayo mid toban sano lagu sii noolaanayo hadday heli lahaayeen waxba lama yaaa waxalla waxay la hadli lahayen arrinta keliya muslimka islaamka imika ishayaan ay kula tartami kari waayen waa taas wey qofka isqarxiya waxaa loo daayay ugu horeynba inuu muslim yahay lannu gaalkii wa axrasu nnaasi cala xayaa falastiiniyiinta maxay isaga celin weydeen baa berigii hore idinkaa ka badsan jiray imikana onetad bay noqotaa ama ulus boqolkiiba soddon dhowr iyo soddon ayaa ay noqdaan inta ay idinka dilaan idinkuna boqolkiiba dhowr iyo lixdan boqolkiiba dhowr iyo lixdan markaad dishaan iyaguna boqolkiiba soddon bay idin dilaan waa sidee maxaanu ku samaynaa wixii qof loogu hanjabi jiro geeriya ayay la soo socdaanbe geerida laftigeediibay ku dagaalameen baydhan way soo qarxeenba marka taadi anaguma samayn karayna waatani sadaq allah ilaahay baa run sheegay iminkaynu arkayna marka ugu horeynba idaacad waliba waxay ku jawaabaysaa mid baa qarxay haddii la idhaahdo waa muslim bay leeyihin leanna waa laogiya gaalin inaanu quulay nafta isagu wuxuu leeyay sii macaasoo sii noolow sharaf iyo guul la hel waaya lidaalik baa markay taxliilinayeen daarihii maraykanka cidda duqaysay in fara badan waxa ay isugu dhaceen farsamadu waa caynkan waa la diraaseeyey intaasoo dayurado maxaa isku hagaajiyey horumarka intaa la eg maaragtay xiriirka intaa la eg waxaa maxaa isku beegay dad shisheeye ma geli karaan min waliba wuu soo ururiya wuxuu dhahdaa haddana waxaa halkaa laga qaadan karayaa qofka naftaa qura inuu muslim u yahay mid iimaan wada iyo wax uu aaminsan yahay inuu yahay kaasun baynu halkaa ka fahmi karaynaa waaya walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim wallaahu caliimu biaalimiin ilahay baa sirtooda og laakiin wax cajiiba iyadoo sidan ilaahay uu kaga warramay adduunyada aakhiro arinkeeda iyo cadaabkeedu sida uu u adag yahay iyo halka uu gaadhsiisan yahay geeridaa ay ka qayliyeen ay ka gacan taagteen ee ilahay uu ka markhaati furay adduunka inaanay ku tamaniyayn aakhiro maxay yeelaya aakhiro way tamaniyaya intay isku soo uruuraanay baryada badiyaan baa waxay leeyiin yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabuk waar malagan agaasimaha naarta ilaahay noo bari nafta hanaga qaade war bal naarta uun si aan uga nasano ilageeriya nool baan u mana noolin manaanaan dhimanine ilaahay waxaad noo baridaa keeridaanu adduunyadii diidayn taasaan imika abaal ku qabnaa laa yuqdaa calayhim fayamuutu laa yamuutu fiiha walaa yaxya labada midna maaha keliya noo midna falow kaanuu yaclamuuna min anfusihim haddii ay naftooda garanayaan annahu cala alxaq lamaa ta'aharuu kamay dib dhaceen camaa dalaba minhum wuxuu nebigu ka doonay hadday ogyihiin inay xaq ku sugan yihiin may ka habsaameen nebigu arintuu ka doonay oo maxay ah dee inay geeri ilaahay weydiistaan maca suhuulatihi arinkana waaba mid iska sahlan iyo waxxirsihim iyagoo ku dadaalaya calaa takdiibi saadiqi lamiin nebiga runta badan ee aaminka ah inay beeniyaan walam yunqal lanaa laynoogama soo wareenin can axadin minhu mid yuhuudda ka mid a ah. annahu tamanaa daalik arrintaa ah inuu doonay walow nudqan bilisaan carabka oo uu ka yidhina ha ahaatay weli lama sheegin mid yahuudi oo yidhi ilaahay uu diri hadday janno isku hubaanay xaq ku sugan yihiin codsigaa aayaddu ay sheegtay bay ka jawaabi lahaayeen oo ah ilaahay nallah ila waxay dhaha naxnu abnaaullaahi wa axibaaw kuwa ilaahay jeclaaiyo namadiisii baanu jannada wuxuu noo gelaya uun yahuud iyo nasaaro dabeedna intanun baaba loogu jawaabay halkaasa dhaabad ila ilahay dadka siduu waa musiibo u yaqaana waqad tabayana alhudaa hanuunku wuxuu u cadaaday buui markii madiine ilaa cahdigii madiina sanadii horeynu marayna nebigii calayhi salaatu wasalaam madiina degey muslimiintii oo soo dhoweeyey yuhuuddii oo suntii soo afuufaya iyagii oo markhaatigii quurila marka ismay raacsanayne qaar baa u markhaati furay rasuulkaoo rumeeyey markaasaa wuxuu uhi waqad tabayana alhudaa hanuunku wuxuu u cadaaday liaxadi ru'asaa'i bani qaynuqaac qoladii reer bani qaynuqaaca yuhuudda ah, madaxdoodii diinta mid ka mida buu xaqu u iftiimay waa la hanuuniyey wa huwa cabdullaahi ibnu salaam cabdulaahi ibnu salaam waa asxaabiga la odhan jiray waxa uu leeyahy sacd bnu abi waqaas nebigaan maqlay isagoo leh maan maqal buuri iyadoo nebigu uu ku leeyahay qof dhulka dushiisa tallaabsanaya ninkaas waa ahlu janna ilaa saxaabiga cabdillahi ibnu salaam la yidhahdo mooyaane cabdilaahi bnu salaam waxaan maqlay buui nebiga oo leh ninka halkaaninka doonaya nin ahlujamaain egow ninkaa eg waa kusoo degtay aayadda ilahay ui washahida shaahidun min bani israa'iila calaa mili markhaati reer banu israa'iila waa ka markhaati kacay qur-aanka iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam fataraka hawaahu waxa uu iskaga tegay ninkani rabitaankiisa wa aslama wuu islaamay bacda an samica alqur'aana intii uu qur-aanka maqlay markii u horeeyey ee nebigu madiine soo galay ayaa dad ku soo urureenoo la jeclaysanayay kolkaasaan aniguna ka mid ahaa buu dadkii dhegaystayaashii qaaliga ahaa halkaa kusoo ururay awal maa samictu wixii ugu horeeye aan maqlay shay qalbigayga soo jiitay buu ahaa bu oo ah xidhiirka allena in la wanaajiyo xidhiidhka ummadana in la wanaajiyo ilaahay xaqiisa la siiyo ummadana xaqeeda naftana xaqeeda ayuha annaas afshu salaam waadcimu acaam wasilu larxaam wasalluu bileyla wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam ereyadaasuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam qaaliga ah markaasaa dabeedna dee waa in lagu garanaya towraadi inay arinkan ka waramaysay buu garanaya oo usuul alakhlaaq iyo ummahaat alikhlaaq alakhlaaq way isla waafaqsan yihin kutubuhu iyo sharaaicdu oo waxyaabaha naska gugelin had iyo jeer wuu gartay inuu nebi yahay wa bacda an kaana alyahuud yahuuddu intii ay ahaayeen yacuduunahu kuwa ku tereeya min ru'asaa'ihim madaxdooda madaxdoodu berigii hore ahaa cadowhu waxacadduuhu waxa ay ku tiriyeen min sufahaa'ihim kuwooda ugu doqonsan xiina balaqahum markuu soo gaadhay islaamhu inuu islaamay liiska black liiskay ku dareen markii horeba ragga madaxdaabu ahaa mar alla markuu islaamay ayay halkaa raacdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yeeshay waraysi wadahadal su-aaluu weydiiyey saddex ahoo imika aynaan wakti u hayn saddexdii su-aaloodba nebigu uga jawaabay waan ku rumeeyey buui tawxiidkiibu ku dhawaaqay waxaanuu yidhi saddexdaa su-aalood waxaan towraad ku haya inuu nebiguun ka jawaabi karo nabigii la sugayay inaad taydaan gartay khaatama annubuwa nebinimada astaanteedii calaamadii kaga taalay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabarkana waa arkay kadibna arin buu nebiga u sheego wuxuu ihi nimankan yahuudda laydhaan ka dhashay qowmun duhud waxa weeye dad isaga abuuran been abuura bay isaga abuuran yihin dad inkaaran weeye bu hadda ninkii ka dhashaa faallada ka bixinaya kuwoodii hore iyo kuwooda dambe saas siirkaasi iska leeyihin dunxumada ah dadkuna waa iftiraysan weeyaan buur haddaba bal intaanad u sheegin inaan islaamay way ku imanayaanoo way soo socdaan oon isku ogeyne bal waxa aad ka waraysataa darajadan dhexdooda ku lahaa waayahay way yimaadeenoo way la murmeen nabiga caleyhi salaatu wasalaam muran kadib waxa uu ku yihi ninka cabdisalaam cabdillahi ibnu salaam la idhaahdo bal ka warrama xaalkiisu waa side maidinku idinka mid iyo caynke wey walaahi waxa weyaan bay idhahdeen sayidunaa wabnu sayidinaa waan nin aada u wanaagsano sharaf la madaxda madaxdayada iyo culimada ka mid ahoo sidaasu haa markaa wuxuu nabigu su-aalay bal ka warama haddii uu islaamo ilaahay baanu kaa uga magan galay inuu islaamo ilaahay baan uga magan galay halkaa marka ay iyaga iyo nebigu kala marayaan ayuu daaha dhinaciisu isaguna ku jirayo isagaaba kaarto weyn dejiye intuu murku soo yidhi buu tawxiidka si weyn ugu dhawaaqay afka muggiibuu ugu dhawaaqay ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasuulullah markaasaa waxay yidhaahdeen isla bartii sharunaa wabnu sharinaa wabnu sharina waa yuhuud waa ka noogu balaayo badan aabbihiina saasuu ahaa isirxumadaa iyo dunxumadaa asal bay ulahaayeen ben waa sidii uu sheegay qawmun buhud waa qaar been abuurad badan haddii uu kolka hore uu islaamee ka warramo odhan lahaa ta dambey ka bilaabi lahaayeen waa sidaaso had iyo jeer ilaahay baa waxau ihi walan tardaa canka alyahuuda nasaara xataa tattabica milatum gaal wuxuunuu soo dhaweeyaa oo uu ammaanaa oo uu aada iyo aada u buunbuuniyaa cidda had iyo jeer mabaadidooda ka agdhow ee muyuuca leh macnaa qofka lagu sii yahay yaro filan kaasunbuu ammaanaa qof xaqiisa ka run sheegaya ma ammaanayo xiina marka waxaa inoo geeyey qisada markii hore waxay ku tiriyeen dhulkuuri ru'asadooda markii dambena sufahadooda bal safiih iyo ra'iis intay isu jiraan ra'iisna waa qofka ummadda madaxda ka ah ee acyaanteeda safiihna waxa weye qofkaan waxba la weydiin ladan adigu aamus joog oo aamus labadaasay marku waa isugu xidhiiriyeen waaya xiinamaa balaqahum islaamu qaala tacaala bisa mashtarow bihi anfusahum buu ilaha yidhi waxaa xumaaday waxay naftooda u iibsadeen oo an yakfuruu inay ka gaaloodeen bima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey baqiyan dardaro daraaddeed an yunazil allahu inuu ilaahay ku soo dejiyey ka xumaadeen ka xanaaqeen min fadlihi dheeraadkiisa oo waxyigaa calaa man yashaau min cibaadih ciduu doono addoomihiisaoo nebi maxameda buu ku soo dejiyo halkaasay ka bilaabatay cudurkii ibliis baa ku dhacay hadiya ilaahay uu bixiye ka diidaa waa cudurkii ibliis ana khayru minhu diiba halkaas allaahu aclamu xaytu yajcalu risaalat walama istaxkamat fii quluubihim markii quluubtoodii ay ku habsatay cadaawat lislaam nacaybshiiyaha islaamku saaruu waxay noqdeen yadhaduuna anfusahum naftooda kuwa ku dhiba fii iطfaai nuuri islaamka nuurkiisa inay baktiyaan halkaasay kaga go day yuhuud allah wuxuu ihi wayaaba allaahu ilaa an yutima nuura walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceene ilaahay wuxuu diiday nuurkiisa inuu dhammaystiro mooyaane in cidi hor joogsato wuu diiday saa daraaddeed baa la yidhaahdaa mabda kasta iyo ummad kasta oo sida maanta la isugu tegay la isugu tegi lahaa caalamka uu ka dabargo'i lahaa ila alislaam ummad kasta iyo mabda kasta oo loo shirqolo loo khadido oo la isugu tego o la isu sida islaamka laysu urursaday ma jireen laakiin diin diintan iyo dadkan ilaahay oo ay leeyihiin daraaddeed unbay ku baxayaan mooyaane waxbaan loola harinba wallahu subxana wa taala